alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaa inoogu dembeeyey aqsaamtii dalaalaadka lafdiga eh, ayaynu soo aragnay oo jamaahiirtu ay u qaybiyeen afar qaybood qolyaha xanafiyadu way ka badiyaan qaybaha intaas waxay ka dhigaan laba qaybood bay marka hore u qaybiyaan oo waxay yidhahdaan waadixu dalaal iyo khafiyo dalaalay u qaybiyaan mid walbana afar bay ka soo saaraan siddeeddaasay gaadhsiiyaan laakiin jamaahiirtu oo saddexda madhabood ah shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabiladu waxay u qaybiyaan afartaa qaybood bay u qaybiyaan marka taqsiimkan jumhuurkaa maray xukunka qaybahani haddaba ay leeyihiin si kooban baa mashaayikhdu u soo bandhigeen waxaa ugu dembeeyey la yutraku alظaahiru wayuntaqala ila almu'awali ila liqariinatin qawiyatin tajcalu aljaaniba almarjuuxa raajixan lagama tegaayo iyadoo mu'awal xaggiisa loo kacayo oo ta'wiil lagu tegaayo mooyaane qariino ama calaamad xoog leh in la hayo oo meesha ay taallo qariinadaa qawiga ahoo ka yeelaysa geesta laga miisaanka badan yahay mid raajixo miisaan le ka yeelaysa haddaba tiibay tusaale ka bixinayaan mashaayikhdu misaaluhu lafduljaari waxa u tusaale ah lafdigii laba macno lahaayoo macnana raajix ku ah macnana marjuux ku ah bimacnaa daahir iyo mu'awal buu labada mid walba lahaa haddaba macnaha mu'awalkaana deliil baa loo hayaa in macnaha loo leexiyo waxaa u tusaala lafduljaari erayga aljaar waa deriskii fii xadiisi aljaaru axaqu bisaqabih lafdigaa jaar oo ku sugan xadiiskuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam aljaaru derisku axaqu bisaqabih isagaa u xaq leh ama u xaqnimo badan bisaqabihi ay bimulaasiqihi ka ku dheggan isaga u xaqnimo badan fa inahu raajixun fi lmujaawiri lafdigaas aljaar ahi wuxuu raajix ku yahoo miisaan ku leeyahay oo ku miisaan badan yahoo soo degdegaysa filmujaawiri kii deriska la ahaa marjuuxun waa lagaga miisaan badan yahay oo macno mutabaadiroo soo degdegaya ma aha fi shariiki in looga jeedo macnaha wadaagaha cid wax la wadaaga laakiin si aan haalib ahayn waa loo isticmaali karaa in labadii shuraakada ahaa mid walba jaar lagu iطlaaqo saas waa dhacdaa faxamalahu alxanaabilatu waxay ku xambaareen culammada xanaabiladu cala ashariiki xadiiskan aljaaru axaqu bisaqabihi jaarka kii deriskaa loogama jeeday yidhaahdeene waxaa loo jeedaa kii shariigga ahaa ee cid wax la wadaagayey ee wax la lahaa kaasaa looga jeedaa waayo shufcadu shariiggay ku sugnaataa maca annahu marjuuxun iyadoo lala qabo lafdiga jaar in shariik looga jeedaa inay tahay mid laga miisaan badan yahay waxay sidaa ugu xambaareen liqariinatin qawiyatin calaamad xoog leh oo meesha ku sugan daraaddeed bay ugu xambaareen wa hiya markaa amaaraddaa ama qariinadaasi qowluhu sala allahu alayh wasalam waa hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam faidaa duribat alxuduudu wa surifat aturuqu fala shufca haddii xadadka la dhigo oo labadii ruuxe dhulka wada lahaa xad loo kala sameeyo adiguna intaasaad leedahay oo loo xadeeyo adna intan baad leedahay oo loo xadeeyo wa surifat ituruqu dariiqyadana la kala leexiyo oo albaabbe iyo dariiqyo kala duwan ay yeelato falaa shufcata shufco waajibi meesha ma taallo xadiiska shufcada ku soo arooray sidaasuu sheegaya sideedaba waxay tahay waa xaq uu ku mutaysanayo ee ka wadaagaha ihi ka kale ee wax la wadaagay wax la leh ayuu markaa qaybtiisii ku mutaysanayaa hadday cid kale u guurto u intiqaasho oo ciwad ay ugu guurto bimacnaa iib ay ugu guurto ayuu markaa isagu wuxuu xaq u yeelanayaa inuu soo ceshado waxaa oo isagu isku qaato lacagtiina bixiyo beddelkii uu bixiyo oo shufcada markay culammadu tacriifinayaan sharci ahaan waxay yidhaahdaan intiqaalu xisati shariikin ilaa shariikin kaanat intaqalat ilaa ajnabiyin misli lciwadi lmusamma xisadu waa qaybtii wadaaguhu qaybtuu lahaa ayuu wadaagaha kale waxay ugu guuraysaayoo ugu intiqaalaysaa sharci ahaan yacnii intaa uu lahaayo cid kaloo ajnebi ka ah ciwad markaa la magacaabay bimacnaa iib baa loo jeedaaye ugu guurtay ayuu wuxuu samaynayaa ciwadkiibuu bixinayaa iyo wixii uu ku iibsaday isagaana iskula wareegaya waana xaq yacni qadaa'an loogu xukumaayo hadduu ku garnaqsado waayo dhulka hadday labada ruux wada leeyihiin oo dhulkaasi aanu u qaybsanayn nus iyo nus bay u leeyihiin masalan markaasuu nuskiisii isagaan kii kale ogeysiin oo aanu odhan war waa iibinayaayo mayga iibsanaysaayo adigu ma iskula wareegaysaa ayuu mid kale ka iibiyey wuxuu ku war helay uu ninkii kale meeshii waa la faasaxay qaybtii ninka kale ahaayo ninkii kaleha qaybtuu lahaa wuu faasaxayo cid buu ka iibiyey marka wuxuu samaynayaa inuu gar u yeelanaayo inuu la soo wareego yacni baryana ma ahe marka isagaa qadaa'na hadday ku garnaqsadaan ayaa loo xukumaya bedelkiina waa bixinaya taasaa waxaa la yidhaha shufco axaadiis baa ku soo aroortay marka shufcada siday jamaahiirtu qabaan waxay ku sugnaataa hantida maguuraankaa ee la wadaago ee aan kala qaybsanayn taasay ku sugnaataa shufcadu fiqigana baabbay ku leedahay wa kadaalika markaa kutubulaxaadiisna baabbay ku leedahay baabu shufcati la yidhaahdo marka xadiidkan hore aljaaru axaqu bisaqabih shufcadii waa lagu fasirayoo bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa shufcadii oo weliba deriska in shufco loo sugaayo ayaa xadiidkaasi daahir ku yaho ku tusinaya jamaahiirtu waxay ku xambaareen xanaabilo oo keliya maahae saddexda madhaboodba saasay u badan yihiine in la yidhaahdo jaarkan waxa looga jeedaa haddii shufco lagu xambaaro in xadiiska laga wado laga tilmaamayo shariiggii baa loo jeeda shaaficiye iyo maalikiye iyo xanaabilo yacni inay sidaa ku xambaaraan bay u badan yihiin bacdu yidhi shufco kuma saabsana xadiiskuye wuxuu ku saabsan yahay aljaaru axaqu bisaqabihi ay bibiri saqabihi ka ku dhegana deriska la'a samafalkiis iyo ixsaankiisu u xaq leeyahay oo waa deris wanaagnimada laga tilmaamayaae eh, baabu shufca shaqo kuma leh bacdi yidhi oo jamaahiirta ka midina waa jiraan laakiin kuwooda saddexda madhabood cidda markaa ka mida ee ku xambaartay xadiiskan in shufca laga tilmaamayo iyagoo sababta iyo fahamka saxaabada qaarkood ka fahmeen la eegaayo waxay yidhaahdeen waxaanu ku xambaaraynaa in looga jeedo shariiggii in looga jeedo kii dhulka ay wada lahaayeen qariinada qawiyada ee lagaga leexiyey macnuhu daahirka ku ahaa jaarna waxay yidhaahdeen waa xadiidkan fa idaa duribat ilxuduudu wa surifat اطuruqu falaa shufca surifat iyo surifat labadaba waa la dabdiyey sida cayniguba uu cumdatulqaariga ku odhanaayo oo bitashdiidi raa'i wa takhfiifihaa bay labadaba ku sugantahoo labada mid walba loo dabdi fa qaaluu waxay yidhaahdeen laa darba lixuduudin yacni yeelis xadad la yeelayaa ma jirto walaa sarfa lituruqin dariiqyo la kala leexinayaana ma jirto ilaa fi shirkati ama ilaa fi sharikati shirke iyo sharika mid walba waa loo dabdiyaa waxa la wada leeyahay ayuunbaa la yidhaahdaa xad ha loo kala qaybiyo oo yani markaa ha la kala jiheeyo ama aljiiraanu deriska miya fa kullun calaa xuduudihi wa turuqih mid waliba wuxuu ku sugan yahay xadadkiisii iyo waddooyinkiisiibuu ku sugan yahay xad gaaruu mid waliba leeyihi wax isuguma jiraan deriskee deriskii wuxu waa u kala qaybsan yihiin waana u kala xadaysan yihiin walihaada qaaluu sidaas daraaddeed bay waxay yidhaahdeen laa shufcata lijaarin shufca ma jirto lijaarin mid deris u sugan may ahaan calaa kulli xaal mas'alada deriska shufco ma yeelanaya mise ma yeelanayo waa mas'alo khilaaf ku sugan yahay mawdica halkan aynu joognaana waa qawaacidda inaynu fahanno keliya waxay culammadu ku celceliyaan markay baabka amsilada sheegayaan misaalku xataa inuu saliim yahay lama shardiyo ya wاsha'nu laa yuctaradu اlmisaalu id qad kafa alfardu wاlixtimaalu misaalku daliil maaha misaalka waxaa loo keenaa si qaacidada loo fahmaa loo keenaa markaa shanigu wuxuu yahay misaal lama bushiyo waayo waxaa ku filan misaalku inuu yahay mid la qadaraayo muqadara oo xataa la fardinayo waxaa kale oo markaa ku filan inuu muxtamil yaho suurogel yahay saasaa ku filan markaa qowl aqwaasha ka mida wax lagu tusaalayn karaa iyadoo qowlkaa haddii la doono laga raajaxsan yahay marka muraadka looga jeeda amsilada waxay tahay waa fahmu lqaacida yani waxa weeye muطlaquulmisaal baa loo jeeda laa munaaqashaة اlaqwaal qowlkan wax lagugu misaalinayaa ilaaba ilaa inuu raajix yahay kama dhalanayso tarjiixa masaa'ishiiyo siday u kala arjaxsan yihiin abwaabteeda loo doonan doonaa iyo axkaamta markaysaga waxa meelaha lagaga hadlaayo iyo markaa fiqiga axaadiista iyo sharaxa axaadiista la sharxayo mawaadicdaasaa loo dooran doonaa xanafiyada qolada la yidhaahdaa iyo bacdi kaleoo culammada ka midii waxay ku xambaareen macnuhu jaarku daahirka ku ahaa bay ku xambaareen oo aljaaru axaqu bisaqabihi waa xadiis saxiixa صaxiixaanu ku soo arooray xadiidkan kale laftiisuna waa xadiis صaxiix oo saxiixu isaguna ku yimi oo nebigu salى اllahu عalيyh wasalam inuu wax kasta oo la wadaago ama dhul ah ama beer ah inuu shufco ka xukumay ayuu xadiisku sheegayy faidaa duribat alxuduudu wa surifat اطuruqu falaa shufca waa tatimadii xadiiska waxyaalaha xadiisku misaalinayana waxay ahaayeen waxyaalaha maguuraanka ah qaضىa rasuul اlahi salى اllahu alيyh wasalam bishufcati fii kuli maalin lam yuqsam markaasaa fii kulli rabcin aw ardin aw xaa'iطin riwaayaadka qaarkood ku darays fii kulli maa lam yuqsamna waa loo soo naqliyey oo lafdigaa laftiisuna saxiixa waa ku sugay lam yuqsamta waxay yidhaahdeen culammadu waxaa markaa laga qaadanayaa wixii taqsiim aqbala xaggee laga qaatay waa wixii taqsiim iyo qaybin aqbala waxaa laga qaatay lamtiyo laadaa kala duwan bay yidhaahdeen waxa laada lagu nafiyo iyo waxa lamta lagu nafiyo shayga lamta lagu nefiyo haaliban waxaa loo isticmaalaa waa wixii yani markaa qaabil waxa uu ah inuu sidaa noqon lahay oo yani ayuu qaabil u yahay ha yeeshe ma noqon laada waxa lagu nafiyana waxa u haaliba sida kale mid walbana waa dhacdaa inka kale mawdiciisa loo isticmaalo laakiin waa marka qariino loo hayo marka fii kulli maa lam yuqsam ama fii kulli maalin lam yuqsam waxaa laga fahmayaa macnihii haalibkaa marka lagu fasiro waa wixii taqsiim aqbalaya shaygii aan la qaybinin ayuu shufco ka xukumay dee haddii la yidhi lama qaybin qaybin inuu aqbalo meesha ka karo qaabil inuu u yahay qaybin meesha ka galo saas aawadeed waxyaalihii ee manquulaadka ahaa sida waxa weeye yani markaa neef xoolo oo kale yani shufca markaysa waxba ma gelayso marka waxyaalaha maguuraankaa ayaa shufcadu gashaa halkaa waa ka deliishadeen waa dhacdaa min hayr alghaalib lamta in loo isticmaalo waxaan aqbali karin laakiin markaa qariinaa la hayaa sida lam yelid walam yuulad lam baa lagu nafiyey qaabilna uma aha yani waxa weye welad iyo waalidtoodna inuu yeesho laakiin qariinaa markaa loo haya iyo deliil ta timada sii caddaynaysaa muraadka looga jeedaa sharikada markaa maguuraanka ku saabsan inay tahay xoolaha la wadaago ee maguuraanka inay tahay faidaa duribat alxuduudu wa surifat اطuruqu falaa shufca xadiidkan kale haddaba wuxuu sheegayaa aljaaru axaqu bisaqabi xanafiyadu waxay yidhaahdeen maya deriska laftiisa waxaanu u sugaynaa shufco walow xadkuba ha kala qaybsanaado xadiiskanna ziyaadadan faidaa duribat اlxuduud wasurifat الطuruqu saxiixay ku soo aroortay ha yeeshee culammada muxadisiinta bacdi baa cilleeyey oo ibnu abi xaatim aabbihii wuxuu ka soo wariyey inuu abu xaatim yidhi faidaa duribat اlxuduud wasurifat الطuruqu falaa shufca waa mudraj ee hadalkii nebiga sala allahu aleyh wasalam kama mid aha waa min kalaami jaabir jaabir oo xadiiska soo warinaya baa qadarkan yidhi abu xaatim sidaa haba yidhaahdeen laakiin musallam ma aha oo looma nabadgelin oo aimo kala waxay mareen dee inuu xadiisku wada marfuuc yahay idraajina aanu ku sugnayn hadday tahay imaam bukhaari hadday tahay imaam muslim hadday tahay imaam axmed iyo a'imo kaleo xadiisoo badan qaacidaduna waxay tahay xaafid ibnu xajar qowlka markaa jamaahiirta muxadisiintu ay mareen ayuu ayidayaa oo ah markaa xadiisku inuu yahay wada marfuuc idraajin aanu ku sugnayn dabeedna wuxuu sheegayaa qaacidada ku saabsan xadiid kasta oo nasaq keliya ku wada socda qayb ka mida inay mudraj tahay la aqbali maayo ila bideliil markaa deliil caddaynaya intan inay mudraj tahayna ma jiro qaacidadaasna waa qaacido muhimo oo culammadu ay ku kala gartaan ama ay ku kala saaraan shayga mudrajka iyo waxaan mudrajka ahayn marka qolada xanafiyada la yidhaahdaa waa looga horreeyey oo bacdu saxaaba ayaa qabay in markaa jaarku shufca yahay xadiiskan laftiisana aljaaru axaqu bisaqabih u deliishaday oo saxaabada qaarkood waxay ku yidhaahdeen sacd ibnu abi waqaas nin la derisa oo saxaabiya ah wuxuu ku odhanayaa iga iibso sacadow markaa guriga markaasuu kaa iibsan maayo markaasuu waad iga iibsanayse waayo nebigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam aljaaru axaqu bisaqabi markaasuu yidhi afar kun baan kaa siisanaya markaa shisho kun baa lay dhigaye laakiin maadaamay sidaas tahay afartan kaa siinayaa marka xadiiska ku camalfal ayaa marka uu ahaa yani wuxuu u deliishanayay oo marka jamac saxaabada ka mida ayaa ku tegey xadiiskana riwaayaadkiisa qaarkood baa waxaa ku soo arooray jaaru daari axaqu biddaar tirmidi wahayruhu baa soo wariyey calaa kulli xaal munaaqashaة اlaqwaal muraadkeennu ma aha bes misaalka in la gartaa loo jeedaa taxqiiqa mas'alada meel kalea loo raajici doonaa almujmal tacriifuhu alif luqatan huwa maa jumica mujmal waxaa la yidhaahdaa kii la kulmiyaa la yidhaahdaa wa jumlatu shayi shayga jumladiisuna majmuucuhu waa majmuuciisa iyo kulmintiisa ka jumlati alxisaabi sida xisaabta markaa jumladeeda iyo isugeynteeda waa macno lugawi ah macnaha la sheegay ba wa sida heshiiska lagu yahayna mujmal waxaa la yidhaahdaa maxtamala wixii aqbalaa la yidhahdaa macnayeyni laba macno aqbala aw akara ama wax laba macno ka badan buu aqbalaa min hayri tarajuxin liaxadihima iyadoo labada midkood inay raajix noqonayso la'aanteed iyadoo labada midkood labada macno midkood aynay raajix noqonayn oo miisaan yeelanaynin aw axadiha ama macaanida mid ka mida aynay raajix ka noqonayn oo ka miisaan badanayn calaa hayrihi macaanida kale macnaha kale shaygii laba macno aqbala labada macno oo midkoodka kale aanu ka raajaxsanayn labada macno isku si u aqbala ama macaani badan buu aqbalaa oo laba ka badan macaanidaasina raajix iyo marjuux ma kalele ee wa cala sawaa waa siman tahay ma kale miisaan badna kaasaa waxaa la yidhaahdaa mujmal alamila min dalika lafdu lqar'i tani waa tusaalayaashii min daalika kaas oo mujmalka ah tusaalihiisa waxaa ka mida lafdulqar'i ama lafdulqur'i erayga qur'i ama qar'i baa ka mida qur'i iyo qar'i labadaba waa la yidhaahdaa oo qaafka in la godiyo in la kordhigo labadaba waa loo dabdi marka qur'un la yidhaahdo aqra' baa lagu jamciya marka qar'un la yidhaahdona quru' baa lagu jamciya jamacay ku kala tagta ee mufradka xarakaduunbay ku kala duwan tahay tadacu asalaata fii ayaami aqra'iha fa huwa lafdigani mutaradidun wuxuu ku noqnoqonayaa oo dhex yaalla bayna macnayeyni laba macno dhexdood cala asawaa'i isku mida ayuu labada macno u aqbalaya oo u dhex yaalla alطuhri waalxaydi daahirnimada waa aqbalaa oo macnaha waa noqda walxaydi caadadana waa noqda biduuni tarajuxin arjaxaad la'aanteed uu raajix noqonaayo liaxadihimaa labada macno midkood calal aakhari ka kale uu ka raajix noqonayo yani isagoo ka maran in labada macno midkood ka kale ka miisaan badanayo walihaada ataradudi waqaca alkhilaafu fi lmuraadi bilqar'i taradudkaa bimacnaa ee labadaa macnee uu dhex yaallee ku dhex noqnoqonaayo aawadeed waqaca alkhilaafu waxa dhacay khilaaf laysku khilaafay filmuraadi waxa looga jeedo bilqar'i erayga qar'i ee ku sugan fii qowlihi tacaala wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثaةa quruu dumarkii la furay yatarabasna waa suganayaan bimacnaa ha sugtaan bianfusihinna nafahooda hala sugtaan waa khabaru yuraadu bihi اlamru ay liyatarabasna alaaثaةa quruu saddex caadaha sugtaan saddex xayd ama saddex daahirnimo ha sugtaan faxamalahu shaaficiyu wuxuu ku xambaaray shaafici wa maalikun iyo maalik cala duhri daahirnimaday ku xambaareen oo waxay yidhaahdeen alaaata quru waxaa loo jeedaa alaaata ahaar saddex daahirnimaa loo jeedaa wa abu xaniifata wa xamalaahu cala alxaydi abu xaniife iyo axmedna waxay ku xambaareen xaydkay ku xambaareen oo waxay yidhaahdeen waa alaasa xiyad waa saddex markaa caado weeyaan bay yidhahdeen iyagoo keliyana maahee saxaabadii baa isku khilaaftay oo asaxaabta qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa saddex markaa daahirnimo alaasata quru saxaabada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya waa saddex caado waxa keensadayna lafdigan baa marka hore mushtarakoo labada macnaba loo isticmaalaa luqa ahaan oo luqada labada macnaba ereygan waa loo isticmaalaa oo waa ku dhaca anwaacu lijmaal noocyada ijmaalka ama duuduubka yani alfaadda markaa gasha qad yakuunu lijmaalu waa dhacdaa markaa ijmaalku inuu noqdo fii murakabin mid murakab ku sugan waa dhacdaa inuu noqdo hadal murakaboo la tarkiibiyey inuu ku sugnaado waa dhacda aw mufradin lafdi mufradoo kelmada inuu ku sugnaadona waa dhacda wاlmufradu yakunu isman aw ficlan aw xarfan mufradku waxaa dhacdaa wاlmufradu mufradku yakuunu waa noqdaa isman magac waa noqda aw ficlan ama ficil waa noqda aw xarfan ama xaraf waa noqda oo ijmaalka mufradka ku sugani saddexdaa mid walba waa gala wa qad yakuunu waxaa dhici karta inuu noqdo liikhtilaafin fii taqdiiri xarfin maxduufin khilaaf la ysku khilaafay xaraf qadaraadda la qadaraayo la ysku khilaafay xarafkaasoo maxduufin la xadfay oo aan la sheegin alamila ay haadihi alamila tani waa tusaalayaashii ama khudi lamila tusaalayaasha qaado o alijmaalu fi lmurakabi ka qowlihi tacaala ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax alijmaalu duuduubka fi lmurakabi murakab ku sugan oo hadal tarkiibsan ku sugan ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisa waa allah yidhi oo kale weeye ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax yacni gabadhii la furay iyadoo meher loo qadaray aan loona dukhuulinoo loo tegin waxay leedahay fanisu maa faradtum waxaa u sugnaatay ama u waajibtay waxa u qadarteen kala badhow badh bay yeelanays waa la meheriyey keliya wax tegitaani ma dhicin dabeedna waa la talaaqay meherkeedii nus bay yeelanays ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax inay cafiyaan mooyaane aw yacfuwa aladii ama kii cafiye mooyaane biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay cuqdatu nikaaxi guntinta guurku ay gacantiisa ku jirto inuu cafiye mooyaane ilaa an yacfuuna waxaa loo jeedaa dumarkii inay cafiyaan yacfuuna siiqadaasoo kale waxaa la eegayaa siyaaqa waxay ku sugan tahay ma rag baa looga jeedaa mise dumar baa looga jeedaa ilaa waxaa la odhanayaa alrijaalu yacfuuna iyo wa annisaau yacfuuna mid walba waa yacfuuna marka midna waxay noqonaysaa damiirka faacilka noqonayaa midna nuunku noqonaya midna waawgu noqonaya midna ficilna mucrab buu noqonaya midna mebni buu noqonaya wahaakada qisu shaaibi ku naqlin jiray ifaadaadka iyo inshaadaadka kitaabkiisa la yidhaahdo wuxuu sheegayaa nin sheikha in markaysagaa masale la weydiiyey yani markaa alrijaalu yacfuuna iyo annisaau yacfuuna iyo amsilo kale oo markaysaga yaduna la midoo toban misaal ah markaasaa la yidhi kala caddee ma mucrabba ma mabniba maxay yihiin bal afcaasha adigu kala soc markaasuu taasoo kale markaysaa carruurtaa la weydiiyaa buui markaasuu haddaad ka jawaabi weydo adaa ka liitaa ya sheikh macruufa buu ahaa sheikhi habeenkiibuu ka guday baa l magaaladii dib uguma soo noqon ya markii hore wuxuu yidhi haadaa suu adab markaasuu hay ka jawaab haddaad garanayso markaasu caruurtaa la weydiiya taasoo kale markaasu haddaad garan weyda adaa ka liita buuri ya ibnu khamiis baa la odhan jiray buuri waa qiso <clears throat> marka ilaa an yacfuuna dumarku inay cafiyaan mooyaane oo nisfigaa ay leeyihiin ay iska dhaafaan aw yacfuwa ama uu cafiyo alladii kii biyadihi gacantiisa uu ku sugan yahay cuqdatu nikaaxi guurka guntintiisu gacantiisa ay ku sugan haddii kale waxay yeelanayaan nuskaasay yeelanayaan laakiin hadday cafiyaan oo nuskiina iska dhaafaan dee waa dhacaysaa waxay cafiyeen marka waxaa ishkaal leh aw yacfuwa aladii alladiigankee baa loo jeedaa mawsuulkani yuu ku dhacayaa lixtimaali an yakuuna zawja wa an yakuuna alwaliya murakabkaa ijmaalka ku sugani waxay noqonaysaa aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax bay noqonaysaa ijmaalka ku sugani lixtimaali aqbalidda uu aqbalaya daraaddeed an yakuuna inuu noqdo azawja zawjka inuu noqdo ninka gabadha meheriyey ee bimacnaa guursaday ee haddana dalaaqay inuu noqdo aqbalaadda u aqbalaayo wa an yakuuna inuu noqdo uu aqbalaayo alweliya weliga markaa inuu noqdo u aqbalayo labada mid walba guntinta guurku waa ku sugnaa laakiin xaalad buu ku sugnaa oo guurka markii la bilaabayo oo la samaynayo guntinta guurku waxay ku xidhnayd weliga laa nikaaxa ilaa biwaliyin ibtidaau nikaaxi guntinta guurku gacanta waxay ugu jirtay weliga markan dambe gabadhii loo guuriyey ninkana guntintii guurka waxa hayaa zawjka ayaa haya hadduu doonana waa furaya hadduu doonana waa daynaya marka maadaama labada mid walba ictibaar yani marka uu u yahay ama si marka loo eego guntinta guurku gacantiisa ay ugu jirtay walow xaalba ha noqotee culamada qaarba mid bay ku xambaareen walidaa xamalahu axmedu washaaficiyu cala zawji sidaas daraaddeed buu ugu xambaaray imaam axmed iyo imaam shaafici ninka marka ay ugu xambaareen oorida qabay oo waxay yidhaahdeen aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax waxaa loo jeedaa zawjku inuu cafiyo yacni uu nuska kale aan lagu lahayna inuu u dhaafo oo labada nusba uu isugu dara mooyaane nus bay leedahay waxamalahu maalikun cala alweliyi wuxuu ku xambaaray maalikna weligu ku xambaara oo wuxuu yidhi aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax waxaa laga tilmaamaya weligii inuu cafiyo oo gabadhi hadday markaa arrinkeeda iyadu hananayso oo gabadh markaa rashiidada ay tahay oo garashadeeda iyo tasarufkeedu markaysagaa uu fiican yahay oo iyadu wax cafin kartaa iyadu inay cafido mooyaane nuskaasay leedahay haddii arrinkeeda yadu aynan hananayno rashiidada aynay ahayn oo ay tahay markaa sabiyada ay tahay ama midaan caqligeedu ku filnay tahay ama mid la xajirin karo oo safiihadoo kale ay tahay xaalka noocaasoo kale ana dee weliga ayaa haddii maslaxo ay u muuqato markaysagaa cafinaya hadday maslaxa u muuqato yani marka cafinaya saasay ku xambaareen marka ikhtilaafka la ysku khilaafaya waxay tahay waa ijmaalkaa ku sugan murakabka macnaa murakab loo yidhi alladiida ha looga jeedee dee alladiidu faacil bay dhacdo tarkiib bay ku jirtaayo keligeed ma taagna saasaa marka isagaa la yidhi ijmaalku wuxuu ku sugan yahay murakabku ku sugan yahay laba alijmaalu fi lmufrad nooca kale wuxuu yahay waa ijmaal ku sugan mufradka oo isimkii lafdigii mufradka ahaa yani ku sugan alijmaalu في lismi ijmaalka mufradka ku sugani wuxuu u qaybsamayaa inuu isimka ku sugan yahay iyo inuu ficilka ku sugan yahay inuu xarafka ku sugan yahay horuu kugu soo sheegay wuu ku tusaalaynayaa uun ijmaalka isimka ku sugani taqadama minhu lafdulqar'i ereyga qar'i baa soo hormaray wa miluhu alcaynu waxaa la mida markaysaga lafdiga cayn oo liljaarixati u sugnaatay yani markaa tan wax lagu arkee yani markaa indhaha ah jaarixa waxa loo yidhi waxbaa lagu kasbadaa waa binisbati lilmakhluuq laakiin caynta ilaahay lagu sifeeyey walitusnaca calaa cayni lama odhanaayo jaarixa lagu ilaaqi maayo jaarixo lagu ilaaqi maayo sideedaa loo sugayaa tashbiihana waa laga nafinayaa qaabkana waa laga gaabsanayaa waxaana la odhanayaa indhaha makhluuqaadka lama mid aha indhaha ilaahay ee waa ka duwan yihin siday yihiinna allah oo quraa garanaya marka waxaynu uga jeednaa uun aljaarixa yani waxaa lagu ilaaqayaa waa caynta makhluuqa lagu sifeeyey waxaana jaarixa loo yidhi waa kaasiba waxaa lagu kasbanaya waxbay kasbaysaa jawaarix waata la yidhaahdo xubnaha dadka waljaariyati ta soconaysee durdurka ana cayn waa la yidhaahdaa wannaqdi dahabkiiyo fidadana cayn waa la yidhahdaa inta mid walba xaqiiqay ugu dhacdaa marka waa ijmaal isim ku sugan labadaaba waa laga tusaaraya qar'i iyo cayn ba alba alijmaalu fi lficli ijmaalka ama duuduubka ku sugan ficilka oo ficilka macnihiisu inuu duuduuban yaho bimacnaa sida iyo sidaba aqbali karo ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah u yidhi wاlleyli idaa cascasa walleyli habeenkan ku dhaarta idaa cascasa markuu soo qaabilo ama idaa cascasa markuu jeesto litaradudihi lafdiga cascasa noqnoqodkay ku noqnoqonayse aqbalaysa daraaddeed ayaa ijmaal ugu sugan yahay bayna aqbala wa adbara oo cascasa aqbalana waa loo isticmaalaa cascasa adbarana waa loo isticmaalaa saas aawadeed baa culammada markaa qaarkood ba ay mid ku fasireen alijmaalu fi lxarfi waa duuduubka ku sugan xarafka ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah u yidhi famsaxuu biwujuuhikum masaxa wejiyadiinna wa aydiikum iyo gacmihiinna masaxa minhu yacni saciidka wax ka mida ku masaxa ama xagga saciidka idinkoo ka soo bilaabaya masaxaadda yacni masaxa bimacnaa waxa weeye waa ciddii lagu gegebaysanayey ayay markaa ku saabsan tahay aayaddu waa tayamumkii marka minhu ayaa ijmaal ku jira waa xarafkaas lixtimaali min min aqbalaaday aqbalayso daraaddeed baa ijmaal ugu sugan yahay litabciidi badhnimiya ay aqbalayso walibtidaa'i alghaayati iyo haaye in la bilaabaayo yani bilow wax laga bilaabayo labada macnoba ay aqbalayso walida xamalahu axmedu washaaficiyu cala alawali oo minhuma waxaa loo jeedaa bacdi ka mida ku masaxa mise minhu waxaa looga jeedaa ibtidaau lghaayo masaxaadda idinkoo ka soo bilaabaya saciidka ka soo bilaabaya ama ciidda ka soo bilaabaya oo bimacnaa yacni marka hore aa ciiddaa taabateen ama saciidka aad taabateen walidaa xamalahu axmedu washaaficiyu cala alawali sidaas daraaddeed buu ugu xambaaray imaam axmed iyo imaamu shaafici cala alawali macnaha horay ku xambaareen oo waxay dhahaan tabciid baa loo jeedaa tabciid baa loo jeedaa waxaa ka dhalanaysaa yani meeshaad ka waxaad ku gegebaysanayso haddaan wax kaa soo raacin yacni tayamumkaasi asixi maayo waa in wax kaa soo raacayaan meesha haddaan waxba kaa soo raacin ya ma noqonayso tayamum saxiixa noqon maayo binaa'an markaa iyadoo lagu dhisaayo inay mintu tabciid tahay waxamalahu maaliku wa abuu xaniifata wuxuu ku xambaaray maalik iyo abuu xaniifa cala ahaani macnaha labaad buu ku xambaaray oo ibtidaa ah wa bina'an calaa dalik ibtidaau markay minta ku xambaareen waxay yidhahdeen lama shardiyo waxaad ku gegebaysanaysaa in wax kaa soo raacaan ee haddaan shayba kaa soo raacin gegebadii waa ku asaxaysaa waayo mintu waa ibtidaau tabciid maaha bay yidhahdeen macaani badan baana dee minta loo isticmaalaayo ay u timaaddaa ilaa shan iyo toban macne ayay markaa sheegeen culammadu inay u timaaddo marka mintii inay ibtidaau iyo tabciid u timaaddaa waxay ka mid tahay macaanida ay aqbalayso markaa labadaa macnaa hadda laysugu ysugu qabto waa ijmaal xaraf ku sugan khilaafka masaa'ishaa ku saabsan marka lagu soo naqlinayo bes misaal baa looga jeedaa in lagu taxqiijiyo kanaa raajixiyo kanaa marjuux hadda muraad maaha faniyada ay khusaysaa loo doonanayaa ka raajixiyo ka marjuuxa ahe waxaa lagu iftiiminayaa uun yani waxaa la isugu khilaafay daraaddeedu inay tahay waxaa la isugu khilaafay eh, aawadeed inay tahay ijmaalka ku jira daraaddeed saddex alijmaalu bisaabi alkhilaafi fi taqdiiri alxarfi almaxduufi waa iyo duuduubka ku saabsan bisababi alkhilaafi ama ku yimi bisababi alkhilaafi khilaaf la ysku khilaafay daraaddeed fii taqdiiri alxarfi xaraf qadaraadda la qadaraayo la ysku khilaafay xarafkaasoo almaxduufi la xadfay bimacnaa aan la sheegin ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah u yidhi wa targabuuna an tankixuuhun waxaad jeceshihiin ay fii an tankixuuhunna ay fii nikaaxihinna guurkoodaa jeceshiin oo rakiba yarkabo ama tarkabo can hadday ku gudubto waxay noqotaa in nacayb looga jeedo fii hadday ku gudubtana waxay noqotaa in looga jeedo jacayl marka haddaba xarafkii waa la jara oo an iyo anna qiyaasan baa xarafka yani markaa hortood dhacaya loo gooyaa haddii la garanayo wa fii anna wa an yatariduu maca amni labsin ka cajibtu an yaduu yani waxaa weeye an iyo anna yani si qiyaasa ayaa markaa loo gooya xarafka laakiin bisharti waa inuu yahay in labsi laga aamin yahay labsi waa in laga aamin yahay oo yani macnaha looga jeedaa aanu markaa xarafka looga jeedee meesha laga la qadarayaa waa in la garanaya markaa ku yahay ee haddii aan la garanaynin ma bannaana xadafkaas haddaba tan waa la ysku khilaafay qaarna fii bay qadareen qaarna can bay qadareen waana kala laba xaraf dee shardigii ahayd maca amni labsinka cajibtu an yadu amnu labsigii dee lagama aamin heesoo kan labsigii yaallo waana la xadfeeyey shartinta la shardinayeyna waxay ahayd waa in labsi laga aamiya taa waxaa lagaga jawaabo oo culammada ay qaarkood kaga jawaabeen labada mid walba waa muraad oo wakhtiyada qaarkoodna waxaa la jeclaysanayaa guurkooda wakhtiyada qaarna waxaa la nacayaa guurkooda marka kii la qadaraaba dhib ma leh watarhabuuna an tankixuuhunna iyo tarhabuuna watarhabuuna fii an tankixuuhunna in la yidhaahdo oo fii la qadaro iyo watargabuuna can an tankixuuhuna lianna alxarfa almuqadara xarafka la qadaraya bacda targabuuna targabuuna dabadeed la qadaraya yaxtamilu wuxuu aqbalayaa an yakuuna fii inuu fii noqdu aqbalaya ay targabuuna fii nikaaxihina lijamaalihinna yani waxaad jeclaysanaysaan hablaha agoomaha ah ee dhinteen inaad guursataan baa jeclaysanaysaan lijamaalihinna quruxdooda daraaddeed baa u jeclaysanaysaan inaad guursataan wa maalihinnana waa ku daraan culammadu xoolaha ay leeyihiin daraaddeedna waa u jeclaysanaysaan inaad u guursataan wayaxtamilu wuxuu kaloo aqbalayaa an yakuuna inuu noqdo can can inuu noqdona waa aqbalaya ay targhabuuna waxaa nacaysaan can nikaaxihinna guurkoodaa nacaysaan lifaqrihinna faqrigooda daraaddeed ayna waxba haysanin baa u nacaysaan inaad guursataan wa damaamatihinna iyo foolxumadooda ay foolxun yihiin baa u nacaysaan inaad guursataan damaamadu waa foolxumada weeye waa did ljamaal waana bidaali lmuhmalah waa daalkii aan dhibicda lahayn marka taqdiir xarafa oo laysku khilaafay ayaa markaa taana loo tusaaliyey calaa kulli xaal baabkan ijmaalka yani waa sida ay mashaayikhdu inoo tilmaameen qaacide ahaan tusaalayaalna wax ka mida waa inoo tilmaameen ahlucilmiga qaarkood ijmaalka markay sheegayaan waxay ku soo ururiyaan lix qaybood lixda qaybood beyd baa lagu kulmiyey waxa uu yidhi ajmil bilafdin wa tasarufi laaxiqin shirkin wa tarkiibin wa diddin shaabaha ajmil bilafdin wa laaxiqin shirkin wa tarkiibin wa diddin shaabaha qasiido adaga oo wadaad markaysaga wadaadada shanaaqidada ka midi uu tiriyey baa beydku ka mid yahay wuxuu idhi ajmil bilafdin ku ijmaali lafdi odhaah waa kelmad alijmaal bilafdi waa inoo tusaaleeyeen waxaana ka mid ah qar'iga iyo tuhriga ayaa ka mid ah alfaadda mufradka ah ayaa ka mid ah wakadalika cascasa iyo alijmaal fi اlxarfi kulu dalika waa soo geliyeen watasarufi tasriif laftiisa waa ku timaadaa oo maala eraygii baa marka la tasriifiyey yacni siiqadii uu ku yimid tasriifka ayaa waxay noqotay iclaal ku sugan daraaddeed ama tadciif ku sugan daraaddeed ayuu wuxuu noqday mid mujmal ah oo sida iyo sidaba aqbala walaa yudaara kaatibun walaa shahiid walaa yudaara ma waxaa loo jeedaa yaanu dhibin mise yaan la dhibin baa loo jeedaa ilaa asalku wuxuu ahaa haddii markaa macluum loo binaynayo walaa yudaarir bay noqon lahayd haddii muhayaru siiqa loo binaynayo walaa yudaarar bay noqon lahayd xarakadii aakhirku miyuu hoos dhignayd mise waa kor dhignayd tadciifka ku sugan oo labadii laysku idqaamay oo laysku sheday labadii xarafee ugu dembeeyey baa xarakadii qarsoontay lafdigii wuxuu noqday mid labada mid walba qaabil u ah saas aawadeed baa culammada qaarkoodba mid ku fasireenoo qaar waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa mid kaatiboo qoraa yaanu dhibin markhaatina yaanu dhibin dadka maya yaan la dhibin baa loo jeedaa labada tafsiirba waa lagu fasir tasarufka waxaa kaloo ka mid a ah inuu iclaal ku yimaado markaysagaa yacni qarsoomidda xarakadu qarsoomayso waa sida mukhtaar erayga mukhtaar la yidhaahdo ma ismu faacil baa mise waa ismu mafcuul asalkiisu ma mukhtayirun buu ahaa oo isagaa wax doortay mise mukhtayarun buu ahaayoo isagaa la doortay markii la iclaaliyo mukhtaarun ay noqotay labadii mid walba wuxuu noqday mid aqbali kara xarakadii baana qarsoonto iclaalkaa qariyey tasarufka taasaa looga jeeda laaxiqin waxaa laga tilmaamayaa lawaaxiqda lafdiga haleelaysa lafdigii wax laaxiq u ahoo yani taabic u ah laakiin lafdiga laftiisa aan ka mid ahayn yani dhibcihii iyo xarakadii baa laysku khilaafa markaasaa qaarba si u dabdiyeen lawaaxiq waxaa loo yidhi yani waa umuuro khaarijiyoo lafdigii ka baxsanoo kelmaddii ma aha laakiin waxay taabic u tahay lafdigii bay laaxiq u tahay xagga markaa waxaw nuqdadaha iyo dhibcaha iyo xagga xarakaadka inay ku saabsantay tusaalaheedu waxay tahay xadiiskii markaa waxa way nebigu sala allahu alayh wasalam la weydiiyey dahabkii ama loo sheegay in dahab wax kale weheliyaan iyo dahab laysku iibiyey shay baa waxa isku jira dahab iyo wax kalea isku dhex jira markaasaa dahab khaalisa lagu iibiyey markaasaa nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam laa xataa tufasala ilaa la tafsiiliya sidaa ha samaynina jamaahiirtu waxay u deliishadeen inaanay bannaanayn dahabkii oo wax kale ku ladhan yihiin in dahabka lala iibiyaa oo dahab lagu iibiyaa inaanay bannaanayn ee in la kala sooco dahabka dahab lagu iibiyo iyadaan wax kale la socon yacni saas inay tahay qolada xanafiyada la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen maya xadiiska dabdigiisu sidaa maaha xataa tufdala weeyaan bay yidhahaan dabdiga xadiisku oo waxaa laga tilmaamayaa in dahabkan markaa waxa weeye ziyaado loo yeelo dahabkan laga fadilo oo si markaysagaa qadarka ziyaadada ka ah ee aan dahabka ahayne la socda muqaabil si uu u yeesho baa looga jeedaa waa lawaaxiqdii xagga dhibcaha iyo xarakaadka ku saabsanaa inuu ijmaalku ka yimi marka saasaa loo dabdinayaa bay jamaahirtu waxay ku dafciyeen oo yidhaahdeen lafdigaa xataa tufdala masaadirta xadiiska mid lagu hayaa ma jiro ee kutubulxadiis xataa tufasalay ugu taallaa waxaa kaloo daliil u ah riwaayo kalaa soo aroortay xataa tumayaza ah shirkin wuxuu ka yimaadaa wadaagu waa ka yimaada oo maala waxyaalaha lafdigiibaa wuxuu markaa yahay ishtiraaku taaliif baa ku suganoo aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax noocaas oo kale weeye oo hadalka murakabkee sidaa loo dhigay ee aan mufradka ahayn wuxuu qaabil u yahoo wadaagaa ila waxaynu soo aragnay alfaad mufradoo ishtiraa ku sugan yahay iyadoo murakaboo markaysaga ishtiraa ku sugan yahay shirkintaa looga jeeda waynu soo sharxanayna marka shirkinta waxay ku gaar tahay tarkibkaas wadaaggu ku sugan yahay sida iyo sidaba u fasirmi karta wa tarkiibin waxaa loo jeedaa tarkiibu mufasal shay la kala saaraa la tarkiibinayaayo waxa laga dhigayaa sidii wax murakaboo isku midoo kale laga dhigaya tarkiibu mufasal baa la yidhaahdaa lidkiisuna waa tafsiilu murakab mid murakaba ayaa la tafsiilinaya ka lidka ku ana tusaalahoodu wuxuu kale yahay maala xadiiskii mugiira waxa uu sheegayey in nebigu salى اllahu alayh wasalam masaxa cala alnaasiyati wاlcimaama wuxuu nebigu masaxay salى اllahu alayh wasalam yani fooddana waa masaxay cimaamaddana waa masaxay cimaamaddana waa masaxay waxay noqonaysaa oo madaahibtu ay u deliishadeen yacni madaahibta qaarkood waxay u deliishadeen inay bannaan tahay mid walba in lagu kaaftoomo oo naasiyada keliya inta la masaxo in lagu kaaftoomi karo wayse kalena in cimaamadda keliya inta la masaxo in lagu kaaftoomi karo xanaabiladoo kale saasay u deliishadeen waxaa loogu jawaabay war maye waa murakaboo labadu waa isla socdaan ee ma aha markaysaga inay mufasal kale yihiin qodo kalena waxay ku xambaartay in laga tilmaamayo marna wuxuu masaxay weysena cimaamadda weyse kalena wuxuu masaxay yacni foodda markaa labada mid walba waa jaais maya waa murakab baa yidhi oo labadaa isla jira waa isla socdaan labadu waxaana weliba daliil u ah dee xadiidka muqiira wuxuu ka warramayay weysadii nebiga sala allahu aleyh wasalam marka weyse keliya oo nebigu u weysaystuu ka warramayey weyse keliya maadaamuu ka warramayeyna in la kala tafsiiliyo laba weyse lagu kala xambaaraa dee ma suuragala ah? waxaa laysku hayaa ma tafsiil ba mise waa ma mufasal ba mise waa murakab marka ijmaalkii wuxuu ku imanayaa in waxa weeye loo dhigo tafsiil la kala tafsiilinaayo yacni shaygii murakabka ah caqsigana waa ku timaadaa oo shay mufasala in la tarkiibiyo oo isku mid markaa laga dhigo oo markaa waxaa laysi saaro taasna waa dhacda tamratun ayibatun wa maaun tahuurun baa loo misaaliyey qolada xanafiyadu waxay u deliishadeen nebiidka in lagu tahaaro qaadan karo timirtii la miiray oo biyaha markaa lagu qasay ya yani xadiidkaas maadaamay sidaas ku soo aroortay tamratun tayibatun wa maaun tahuur waxaa laga qaadanayaa nebiidkiina waxa weeye waa tahuur isaguna waxay ka dhigayaan kaannahu yani labadii markaa isla jiraan maya kale laba yihiin marka almuhim culammada qaarkood waxay tilmaameen lixdaa qaybood inuu ku kooban yahay ijmaalka markaa yimaada anwaacdan dhammaantoodna ay gelayso intaas والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك